رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii ayaanu markaa ku jirnaa weli waxaa noogu soo dambaysay shubbahii iyo waxyaabihii ay kaga hortagaayeen risaalada nebiga ayaan markaa ku jirnay maxaa waayay dhaheen rasuulkan malaga aan ahayn haddaan xataa malag ka dhigi lahayn nin baan ka dhigi lahayn buu yidhi alle walaabasnaa calayhim maa yalbisuuna waxay dheehayaan baanu dhehgelin lahayn waxaysu meel ana almushrikiina mushrikiintu kaanuu ay ahaayeen bay sidaa oranahayeen yactarifuuna kuwa ictiraafa oo og anna ibraahiima ibraahiim wa ismaaciila ismaaciil wa muusaa muuse calayhim assalaam nabadgelyo korkooda ha ahaatee kaanuu inay ahaayeen bay ictiraafsanaayeen ee ay ogaayeen rusulan rusul nebi ibraahim muuse ismaaciil iyo ciiseba waxay ictiraafsanaayeen inay rusul ahaayeen kaaga sii daran wa kaanuu basharan inay bani aadamna ahaayeen bani aadamna inay ahaayeen fa innahum ayagu lam yajiduu ma aysan u helin marka majaalan boos liraari inay ku daa'imaan calaa shubhatihim haadihi shubhadeeda taas ah oo ay dhahaan maxaa waaye malagan rasuulkan bashar ka ah ma wedi karaan waayo ibraahiim way ku adkirsan jireen rasuul inuu yahayna way qirsanaayeen haddii yaa dhahna bini aadam way weydihi jireen marka inay nebi moxamed dhahaan maxaa malag looga dhigi waayey ma daa'imi karaan ayagaa markaa isburinahaya fa innahum lam yajiduu ma aysan u helin arrintaa majaalan majaal lilisraari inay ku madax adkaadaan ay ku daa'imaan calaa shubhatihim haadihi walaakinahum laakiinse abadow waxay muujiyeen shubhatan ukhraa shubha kale haye bani aadam ha iska ahaado ayay dheheen laakiin dhinac kale shubha ka keeneen qaaluu waxay dhaheen alam yajid illaaha ilaahay ma waayey miyuusan u helin lixamli risaalatihi risaaladiisa xambaaritaankeeda ilaa haada alyatiim agoonkan maahane dhinacaasay ka yimideen haddana risaaladii ilaahay dhammayd ma agoonkaana loo soo dhiibay almiskiin ee maskiinka ah agoonkii abii ee maskiinka suu ku noqon karaabay keeneen haddana maa qaama allaahu ilaahay maahan bay dheen liyatruka mid uga taga alcudamaa alkibaar kuwa waaweyn ee sharafta leh oo cudammada ah oo min ashraafi quraysh iyo wa thaqiif qoraysh araftadkooda sharafta badan iyo thaqiif oo daa'if ah ilaahay kama tegi lahayn hadduuba qur'aankan fiican yahay oo risaaladu ay dhab tahay agoonkaa maskiinka looma dhiibeen ee ilaahay kan ugama tageen oo ma dhaafi lahayn ashraaftii quraysh iyo thaqiif oo wayubsil uu soo diro markaa haadaa midkani macnaha inuu ilaahay ka taga dadkii waaweynaa ee quraysh iyo faqiih deganaa muriid ibnu muqiira iyo nin kale ula jeedeyne midkani uu soo diro ma soconayso waa loo jawaabay macnaha waxay dhaheen lowlaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey haada alqur'aan qur'aankan ee kan ah calaa rajulin nin korkiisa oo min alqaryatayni laba degmo muddo jooga cadiimin ee markaa weyn labadaa qaryo waxay ula jeedaan maka iyo qaa'if laba nin oo waaweyn oo cadiim ah oo sharaf leh oo asharaaftii quraysh ka mid ah maxaa loogu soo dejin waayey lowlaa nuzila haada alqur'aan maa la dejiyo qur'aanku hadduu xaq yahay calaa rajulin nin oo min alqaryatayni labada degmo jooga cadiimin ee weyn ay man maka wataaif bay ula jeedaan qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu dhahay raddan calayhi ayag asagoo korkooda ku ridinaya ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ay kaa qaybinaa naxariista alle raxmadda rabbi ay kaa qaybiya yacnii wuxuula jeedaa ilaahi ana alwaxya waxyiga waalqur'aana qur'aanka waalnubuwata nebinimada waalrisaalata iyo risaaladuba raxmatun min allah waa naxariis ilaah xaggiisa ka ahaatay raxmatun waayo naxariis oo min allaahi wallaahu yaclamu ilaahayna waa og yahay kayfa yaqsimu suu u qaybinahayo raxmatuhu naxariistiisa ilaahay asagaa garana qof suu naxariistiisa u qaybiyo waciina yadacuhaa meesha uu dhigahayo faman yuctiihaa qofka uu siinaayo waman yaxrimuhaa qofkuu ka xaaraantinimaynayo intaasoo dhan ilaah baa garanaya waayo qaala tacaalaa ilaaha sarreeye wuxuu yidhi allaahu aclamu ilaahay asagaa ku cilmi badan xaysu meel yajcalu uu yeelahayo risaalatahu risaaladiisa ciduu u dhiibanayo nebi ka dhiganayo asagaa markaa garanaya fantaqaluu way guureen haddana way ka guureen bacda dalika markaa kadib ilaa shubhatin ukhra bay u guureen midtay keenaanba waa loo jawaabaya shubhad kalay la yimideen qaaluu waxay dhaheen ina man yakuuna qofka noqonaya rasuulan ergo qof wafdi ah marka la dirahayo limalikin boqor uu dirahayo oo min muluuki iddunya boqorada adduunka ka mid ah yuwafiru lahu wuxuu u dhammaystiraa almeliku boqorka ninkaa uu diraayo oo wafdiga noqonaya asbaaba alxishmati xishmada asbaabteedao dhan wax kasta oo lagu xushmayn karo ayuu u dhammaystiraa waljaahi sumcad ayuu u dhammaystiraa asbaabta xushmadda iyo sharafta ama sumcadda oo min alkhadami adeegayaal ah dad badan oo u adeega ayaa loo diraa markuu wafdi baxaayo wafdigaa mar allaala markuu baxo ee uu sii socdo waxaa loo dhammaystiraa asbaabtii lagu sharfi lahaa oo min alkhadami adeegayaal ah waalxashami xasham markaa ah waa dadka boqorka ama madaxweynaha ama qofka wafdiga ah ehelkiisa ah ee la socda xulka ah dad waxaa jira aad ugu dhow qofka madaxda ah oo mar kasta gawaashiisa istaagan maaragtay madaxweyne kasta nin dadkiisa ah oo xigto ah oo aad uga murga oo xataa haddii malaayin la siiyo dilba aan dili karin yaa gadaal laga istaajiyaa waa xashamkaasaa markaa loo diri lahaa oo la siin lahaa iyo wadayaca daycaduna waxaa loola jeedaa waxaa la siin lahaa hanti hantina waa la siin lahaa walmaali iyo maa walubuhati weynayn waljalaali qadarin way isku macno dhow yihiin iyo wakayri daalika wixii la mid ah wahuwa asagu yamshii wuu socon lahaa fii mawkabin urur dhexdoodu ku socon lahaa koox oo min alxarasi waardiyaal ah waalmuraafiqiina iyo dad la socda asaga muraafiqiinta kuwa shaqaynaya waa gooni kuwaanna waa ku asaga dhinac socdoo wafdi waad aragtay markuu wafdi baxayo wasiir intaasoo kalaa lagu daraa oo dhinacayaalkiisa markaas socdaa oo asxaabu alcizi sharaf asxaabtoodii washarafi cizi iyo sharaf cizi waa weynaan amase waa cizii sharafna way isku macno dhow yihiin famaa baal maxaa xaalkiisu yaa muxamed yadfacu asagoo tegaaya fil aswaaqi suuqyaalka muxamed intaasoo dhan maba haystaba haddii boqorkii alla soo diray intaa maxaa lala socon waaye aw jaa'a macahu malaa'ikatu muqtariniin waatay dhihi jireen saa darteed muxamed yadfac waa raadsanayaadhe ama wuxuu imaanayaa fi laswaaqi suuqa liluqmati alcaysh u helo marna wuu shaqaysan marna suuq wax ka gadana mar keligiisaa lugaynaaya saasuu ahaa yaddaci wuxuu sheeganayaa eh, eh, inahu rasuuluullah inuu rasuulkii ilaahay yahay haddaan meeshaasay wax ka keeneen waa loo jawaabay lowlaa unzila calayhi bay dhaheen maxaa loogu soo dejin waayey korkiisa malag oo fayakuuna uu ahaada macahu nicigiisa nadiran ku diga sax waaye anaasoo ilaah baa soo diray waa runtii ee raaca malag dhinac socda maxaa loogu soo diri waayey aw yulqaa maxaa loogu soo ridi waayey ilayhi xagkiisa kanzun kayt maal aw takuuna lahu janna maxay beer ugu ahaan weysay aseendaca ah? ya'kulu minha uu ka cunaayo waatuu timirii biyo isku darsanayo cunaayee aseendo oo wax kastay ku yaalaan wa qaala aldaalimuuna daalimiintu waxay dhaheen in tattabicuuna raaci maysaan ilaa rajulan masxuuran nin sixran ma ahani marka waxaa laga jawaabayaa arrintaas ay keeneen wax soconaya inaysan ahayn wa macluumun sida la og yahay ana alnabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuua qad ursila mid loo soo diray ilaa jamiici anwaaci albashari anwaacda basharka oo dhan baa loo soo diray noocyaalka bani aadamkay ka kooban yihiin sigaarihim kuwooda yar wa kibaarihim kuwooda waaweyn wa ducafaa'ihim kuwooda tabarta daran iyo wa aqwiyaa'ihim kuwooda xoogga badan wa adanaadihim kuwooda dambeeya wa ashraafihim kuwooda sharafta badan wa cabiidihim wa axraarihim addoommo iyo xor intaba nebigaa loo soo diray falow haddii xasala la heli lahaa lahu asagay u sugnaan lahayd maa taqadama wixii soo hormaray oo min alubuhati iyo waljalaali qadarin iyo weynayn ah wa mawaakibati alkhadami iyo la socosho shaqaalooyini khadam ay la socdaan waalxashami ehel iyo xushmad waalkibaari iyo kuwa waaweyn haddii heerkaa la gaarsiiyo yaa ka faa'iidaysanaya nin sharaf lehoo xolo qabeen ah adoo daciifa gurgiisa ma tegi kartaa waa maya adoo boqor ahoo lagu ilaalinayo nin daciif ah ama addoon ah oo dankaaga soo baal makuu soo geli karaa waa maya saa darteed nebiga gabar wiil addoon xor daciif ilmu duq waa wiil wax badan uu qaabili jiray intaba rasuulku inuu la fadhiisto ayuu samayn jiray xataa haddii uu u fasaxo nin korkiisii duuf ah wata asaaba xishoon lahaaba nebigoo xariir lagu duuduubayo kursi dahba ku fadhiyo maba niyadda ma siin lahaynba inuu markaa iska noqdo saa darteed ayaa la yidhi intaba waxaa macquul ah oo macluum ah rususha in loo soo diray dadkaasoo dhan haddii la siiyo wixii soo hormaray weynaan iyo xushmad iyo karaamo ah lam yakun ma aysan ahaan lahayn yastafiidu bihi kuwa ka faa'iidaysta ducafaa'u nnaasi iwa siqaarihim dadka kuwa ducafadaa kama faa'iidaysan karin dadka suqarada yaryar wahum ayaguna waa jumhuuru waa basharka jumhuurtooda dadka bani aadamka inta u badan aqlabka waa ducafo madax way yar yihiin madax oola qadana way yar yihiin adduunka yaa u badan masaakiin baa u badan sidaa darteed waa jumhuuru nnaas waa dadka jumhuurtooda ayaa markaa la tilmaamayaa inay markaa yihiin taasaa markaa la tilmaamaya oo waa jumhuuru nnaas sidaa darteed dadkaa say uga faa'iidaysan lahaayeen wa siqaarihim kuwooda yaryarka ah wahum jumhuuru lbashar wahum kuwa ducafada iyo sakaa'irtana waa jumhuuru lbashari bani aadamka jumhuurtooda basharkayaa u badan ma dadka lacagta lahaa u badan waa may dadka madaxda miyaa u badan maya dadka ducafadaa dadka u badan waana waxa nebiyaalka inta raaca u badan saa darteed say uga faa'iidaysan lahaayeen haddii nebiga inta dharkii dharkiisa dhan xariir laga dhigo waartiyaa loo sameeyo mawaakibyo ay ku dhex jiraan ninka miskiinkaa suu su'aal u weydiinaya nebi moxamed sidee buu la fadhiisanayaa suu wax uga dhaadhicinayaa xataa inuu isaga khajilaa dhici kartaa inuu asaga u tegi waayo asagoo raba inuu wax weydiisto ninkan ciidanka ku dhex jira oo sharafta leh oo albaabadiisa wahardiyaha ay taagan yihiin inuu geli waayo marka say ku dhici kartaa in nebi moxamed waxaan aad sheegteen la siiyo asagoo la raba nin addoon inuu la fadhiisto wax u sheego nin intiqaama xor ah qof daciif ah saa darteed baa waxaa dhici jirtay islaamaha waayeelka ah inuu la istaaga rasuulka sal alla calah wasalam waddada bartamaheeda ay ka xaajo gutaan ay su'aalo yarsadaan oo dantooda uu markaa u dameeyo xor iyo addoon inuu la wada hadlo ciyaalka yaryarkuu dhex fadhiisan jiray sala allahu calayh wasalam marka dhibaatay noqon lahayd asagoo saas iyo waxaan ay sheegeen haddii la siiyo dadku ma aysan ka faa'iidaysan lahayn waa idan wakhtigaasi lafaatad waxaa tegi lahaa oo la weyn lahaa maslaxatu risaalati risaalada maslaxadii loogu talagalay walam tacud laha mana la heli lahayn oo ma sugnaan lahayn oo uma soo noqon lahayn faa'idatun faa'iido oo tunkar la sheego faaido la sheegoo risaalada laga helo maba jiri lahaynba walidaalika sidaa darteed ayaa ujiiba almushrikuuna sidaa darteed ayaa ujiiba almushrikuuna calaa talabihim haada waxaa loogu jawaabay mushrikiinta dalabkooda ee kaa ah maxaasaa loo siin waayey maxaa aseendo loo siin waayey maxaa maxaadoodii waxaa loogu jawaabay ee haada bianna muxamadan rasuulun muxamed waa rasuul war rasuul hadduu yahayna waxaasoo dhan macquul ma aha rasuul waayaa jawaabteedu noqotay yacni waxaa loola jeedaa yakfii waxaa ku filan litaxdi shubahatikum buritaan la buriyo shubhadiina haadihi ee taa ah maxaasaa loo siin waayey waxaa lagu burin karaa annahu rasuulun inuu rasuul yahay wadhankan boqor ma aha ma aha waxyaabo kale waa rasuul ilaahay soo diray subxaana watacaala waladii wladii waladii kii alabtumuuhu aad u dalabteen lahu asaga oo min alxushmati xishmayn waljaahi jaah waalmawkibi ciidan fara badan iyo dad uu la socdo walmaali iyo maal in la siiyo waxa aad u dalabteenna yunaafii waxay ka hortegaysaa ay anfinaysaa oo lagu weynayaa waa tabaliiqu risaalata risaalada gaarsiinteeda fii caamati annaasi dadkao dhan la gaarsiiyo baynamaa wakhti hum dadka caamada ahna maqsuuduuna ay yihiin kuwii loola qasdahayey ooba loogu tala birisaalati risaalada in la gaarsiiyo falamaa markii radda uu radiyey calayhim korkooda rabbi shubhatihim shubhadooda shubhadaa kale markii haddana la radiyey haadihii ee taa ah taqadamuu waxay horay u qaadeen haddana khatwatan tallaabo ukhraa ee kale waakhaduu waxay gula galeen yuطaalibuuna inay codsadaanay ka dalbaan bilaayaati aayaadha naloo keenay dheen haddana nebi ma tahay aayaadkeen maaha inay rumaynayaan waa cinaadan madax adayg wa tacyiizan iyo cajisgelin rasuulka inay ku cajisgeliyaan darteed saa darteed bay yidhaahdeen buuraha marka waa culeys waay meesha waa ma degi karna cididaa gadaal u durjibo haddaad nebi tahay maka bii male dhulka noo jexjeex biyo nooga soo bixi cirka korbal aba katubadda soo deg wax aysan dhihin ma jiro waxay bilaabeen aayaad inay haddana weydiistaan fadaara waxaa dhex maray baynahum ayaga iyo wa bayna alnebiy nebiga baynkiisa niqaashun niqaash baa dhex maray iyo xiwaar xiwaar waa dood iyo wadahadal wasana'tii waana u tegi doonnaa calaa shay-in shay oo minhu niqaashka iyo xiwaarkaa ka mid ah in sha allah haddii rabbi yidhaahdo waynoo imaan doontaa ama qadiyat tawxiid waxyaabihii dhibaatada ay ugu arkaayeen qadiyada iyo arrinta tawxiidka fa kaanad waxay ahayd tawxiidku ra'sa alqadaayaa arrimooyinkii qadiyooyinka midda madaxda u ah wa asla alkhilaafi iyo khilaafka salkiisa waxa ay nebiga kaga hor yimideenba laa ilaaha ila allah dhahay diidaayeen wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yuqiruuna kuwa eh, eh, qira bitowxiid illaahi subxaanahu wa tacaala towxiidka alle oo fii daatihi daatadiisii wa sifaatihi sifaatkiisa iyo wa afcaalihi afcaashiisa intaa way qiri jireen sifaadka ilaahay iyo waxay qiri jireen daatadiisii wa afcaashiisa qaybo ka mid ah fakaanuu waxay ahaayeen yactarifuuna kuwa qirta oo garta biana allaha tacaala ilaaha sarreeya huwa alkhaaliqu allaha wax khalqa inuu yahay alladii allihii khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaatkii waalardi arlada iyo yamaa baynahumaa inta u dhaxaysa allihii abuuray inuu yahay taa markaa way qiraayeen wa huwa asagu inuu yahay khaaliqun allaha abuuray kulla shay wax walba wahuwa asagu almaaliku midka mulkiyey inuu yahay alladii allahaasoo biyadihi gacantiisu malakuutu samaawaati samaawaadka mulkinteedii maamulkeedii walarda ay ku sugan tahay iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa waxay qirsamaayeen wa malakuutu kulli shayin shay kasta allaha hantay inuu yahay wahuwa asagu alraasiqu allah wax arsaqa inuu yahay alladii kaasoo yarsuqu annaasa dadka arsaaqa waaddawaaba dawaabta arsaaqa iyo walancaama nimcoolaydaba wayarsuqu arsuqa kulla xayin wax kasta oo nool wahuwa asagu inuu yahay almudabbiru midka kala maamula arrinta almudabbir dheh alladii mudabbirkaasoo yudabbiru alamra amarka kala maamula min alsamaa'i laga bilaabo ila alardi ilaa allaba wayudabbiru inuu yahay midka dabbaree kala maamula amra kulla sakiirin wax kasta oo yar iiba kabiirin wax kasta oo weyn xataa igoo gaala ah arrintaa way qinsanaayeen xata adurrati ilaa dhuura casada waannamlata qurayshada wahuwa asagu rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa inuu yahay qinsanaayeen wa rabu alcarshi alcadiim carshiga weyn rabbigii inuu yahay wa rabu kulli shayin shay kastinuu rabbi u yahay qinsanaayeen سخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجن والإنس والملائكة كل lahu khaadicuuna intaasoo dhanna inay asagu u khushuucsan yihiin ayuu khuduucayaa yajiiru inuu badbaadiyo man yashaau qofkuu doono calaa man yashaa qofkuu doono dushiisa walaa yujaaru calayhi abadan aan marnaba la badbaadinin una baahnayn yuxyii midka nooleeya inuu yahay bay qirsanaayeen waa mushrikiinta wayumiitu inuu yahay allaha wax dili qirsanaayeen wayafcalu maa yashaa wuxuu doono inuu falo wayaxkumu maa yuriid wuxuu doono uu xugmiyo laa mucaqiba ka dabategitaanna inuusan jirin axad ka dabategi kara lixukmihi xukunkiisa walaa raadda wax celin kara inuusan jirin liqadaa'ihi wuxuu ku xukmiyo qadihiisana qof hor istaagi kara inuusan markaa jirin wahum ayagu bacda haada intaa kadib aliqraari ee qiritaanka ah alsariixi ee cad oo litawxiid illaahi ilaahay towxiidkiisa ay qirahayeen subxaana wa tacaala oo fii daatihi daatadiisa wa sifaatihi sifooyinkiisii wa afcaalihi ficiladiisa ay qireen haddana kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna meeshaa meesha laisku histay meesha wixii ay sameeyeen oo dhan loo burburiyey waxaas ay soo rumeeyeen yaa ka abuuray allah haddaad weydiisa man khalaqa asamaawaat alarda yaquuluuna allah man yudabbir alamr allah ay dhihi jireen laakiin waxa dhibaatada ay ka gaartay maxay tahay waa towxiidkii ilaahi subxaanah wa tacaala ina allaha tacaala annahu kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa ina allaha ilaahay tacaala sarreeye actaa wuxuu siiyaa bacda cibaadihi addoommadiisa qayb ka mid ah almuqarabiina ee lasoo soo dhoweeyey kaalanbiyaa'i nebiyada waalmursaliina mursaliinta oo kale waalwliyaa'i awliyaasha waالsaalixiina iyo dadka fiicfiican buu shay-an siiyaa oo min atasarufi tasarufaad iyo maamul ah qaaraa badda kala celiya qaaraa dhulka loo wakaashaa qaaraa qabri ku jiroo ilma haddii la waayo loo tagaa saasay markaa aaminsanaayeen oo min altasarufi fii bacdi alumuuri alkown umuuraha koonka ka dhaca qayb qaarkood inuu ilaahay u dhiibay dad maamula fahum ayaguna kuwaasi yatasarafuuna way ku tasarufaan fiihi waxaa ilaahay uu u dhiibay biidnihi idinkiisa alla idinkiisay ku maamulaan bay dhahayeen mila sidii hibati alawlaad awlaaddoo laysku hibeeyo wa dafci alqurubaati kurbooyinkoo layska celiyo wa qadaa'i alxawaa'iji baahiyaadkii damaynta qofka loo gudo wa shifaa'in daawo almardaa qofka xanuunsan oo la daaweeyo iyo wa amhaali daalika wixii la mid ah wa ana allaha ilaahayna inamaa acطaahum dalika arrintaa wuxuu dadkaa u siiyey liqurbihim u dhowaashahooda min allaahi ilaahay ay u dhow yihiin iyo walijaahihim sharaftooda cinda allaahi ay ku leeyihiin fahum ayagu liajli saa darteed ana allaha ilaahay manaxahum inuu u siiyey haada atasarufa maamulkaa asaga ah wa haada alkhiyaaru khiyaarkaa asaga ah yaqaduuna way gudaan bay leeyihiin oo wax bay qabtaan oo waxbay ka qabtaan bacda xaajaati alcibaadi addoommada baahiyaalkooda qayb ka mid ah can dariiqi alhayb weliba dariiq qayb ah qofkii oo jooga waa macquul hadday dhihi lahaayeen waxaasaan u baahanahay qofkii inuu ku siiyo war bayna isii hoo intaanaan haayaa intaanna ma haayowaa gooni weli waxay leeyihiin can dariiqi hayb yay dadka wax ugu taraan fayakshifuuna waxay ka faygaan canhum dadkii xaggooda bacda alkurubaati kurbooyinka qayb ka mid ah wayadfacuuna waxay ka difaacaan bacda albaliyaati balaayooyinka soo socda qayb ka mid ah wayuqaribuuna waxay u dhaweeyaan dadka ila allaahi ilaahay xaggiisa wayuqaribuuna ila allah man yardawna bihi qofkii ayagu ka raali noqdaan wayashfacuuna lahu way uga shafeecaan cindahu alla agtiisa saasay markaa qadi jireen waxa tawxiidkii rubeeyeen oo ay ruxeeyeen oo ay rumeeyeen daatadii alle sifaadkii alle tana lagu baabi'iyey waalmushrikuuna mushrikiinta calaa asaasi zacmihi been abuuradka asaaskiisa haada ee kaa ah ayay jacalu waxay u yeeleen haaulaa'i alambiyaa'i nebiyadaas waalwliyaa'i awliyada waaallixiina dadkaa fiicfiican wasiilatan wasiilo ayay uga dhigeen fii maa baynahum iyo wa bayna allaahi ayaga iyo alla inta u dhaxaysa waxay leeyihiin awliyada saalixiinta nebiyada haba dhintaanee annaga iyo ilaahay ayagaa noo dhaxeeya wakhtaracuu waxay been abuurteen acmaalan camalo yataqarabuuna ay ugu dhowaanaan biha camalada ilayhim awliyaalka iyo saalixiinta xaggooda camal aan waxba ka jirin yay samaysteen wayabtaquuna ay ku dalbayaan biha camalada ridaahum say raali uga noqon lahaayeen fakaanuu waxay ahaan ya'tuuna kuwa la yimaada bitilka alacmaali acmaasha ay been abuurteen ikhtiraacdeenay bilowdeen uma kabacdi yatadaracuuna ilayhim way isku tadarucayeen imisaa qabriga korkeeda ku jelboon jirtay oo mar allaala markii saa u taagay isaaga ka dhacahayay imisaa gurguuran jirtay imisaa mataqaanaa isdullayn jirtay aad bay markaa u badnaayeen saa darteedna ayaa la leeyahay kadibna yatadaracuuna ilayhim way u tadarucahayeen wayadacuunahum waxay ugu dhawaaqayenay ka baryaayeen liqadaa'i xawaa'ijihim baahiyaalkoodii danahooda wax ka qabadkooda wayastaghiifuuna way gargaar weydiisanayeen bihim ayaga fii shadaa'idihim dhibaatooyinkooda wayastaciiduuna bihim way magangelahayeen fii mukhaawafihim cabsidooda cabsi hadday u timaadana kuwaasay magangeli jireen ama alacmaalu acmaashi allatii taasoo ikhtaracuuhaa ay been abuurteen ama ay bilowdeen litaqarubi say ugu dhowaadaan ilayhim saalixiinta xaggooda fa hiya waxaa ka mid ahaa annahum ayuu qasasuu inay u qaas yeeleen lihaa'ulaa'i alanbiyaa'i aw alwliyaa'i waalsaalixiin nebiyaalka awliyaalkay dadkaa fiifiican amaakina meelo meel qaas ahay u sameeyeen wabanaa way dhiseen lahum ayaga fiiha gudahooda albuyuuta guryay ka dhiseen wa wadacuu waxay dhigeen ama waxay dhigeen fiiha guryihii dhexdooda ay dhiseen tamaafiilahum masawiradoodii intay qoreen asnaam ahaan bay dhex dhigeen allatii taasoo naxatuuha ayuu ay qoreen ibqa suwarihim sidii ay u ahayd suwarihim suuradoodii alxaqiiqati ee xaqiiqda ahaa aw alkhiyaaliyati ama malaha ah kii ay arkeenna sawirkiisii oo kaley ka dhigeen shiiqiga u duuban asagoo tusbaxaysta asagoo wax noocaasoo kale ah waa waxay garanaayeen waxay ibqa macnaha ibqa suwarihim suuradoodii ee sidii ay ahayd alxaqiiqiyati xaqiiqda ah waa kay arkeen aw alkhiyaaliyati ama malaha ah waa kaysan arkin ilaa malaagta xataa way caabudi jireen malaag may arkeen waa maya waxbay khiyaali ku samayn jireen wa rubbamaa waxaa badnayd wajaduu inay heleen qubuura bacdi alwliyaa'i awliyaalka gobolka mid ah qubuurahoodii wasaalixiina xasaba zacmihi waa say sheeganayaan fabanoo markaasay dhiseen calayha korkooda albuyuuta guryo duuna an yanxituu lahum ayagoonan u qorin oonan u samaynin attamaafiila sawiro uma kabacdi kaanuu waxay ahaayeen yaqasuduuna kuwo ula qasda haadihi atamaafiil sawiradaa wa tilka alqubuuri qubuurta yay la qasdi jireen way aadaayeen kaanuu waxay ahaayeen yamsaxuunaha kuwa masaxda wayatabarrakuuna bihaa barakaysta wayaquufuuna xowlaha gaararkeeda dawaafa wayaquumuuna lahaa u istaaga bilijlaali waaltacdiimi weynayn iyo tixgelin darteed wayuqadimuuna ilayha waxay u hormarin jireen ay u gelin jireen annuduura nadarada waalqaraabiin iyo waxyaabaha qurbaanka ah waxa la bixinaya qurbaanka iyo nadarka waxaas meeshaasay geen jireen liyataqarabuu bihaa say ugu dhowaadaan ilayhim xaggooda wayabtaguu bihaa ay ka dalbaanay ka helaan min fadlihim fadligooda wa kaanuu waxay kaloo ahaayeen yanduruuna lahum kuwa u nadra mima kaana kuwa u nadra oo siiya mimaa kaana wixii uu ahaa yarsuquhum allah mid ilahay ku arsuqa wixii ilaahay risqahaan u siiyeyna ayay u nadri jireen oo min alxarfi beera ah waalzarci abuur ah waalطacaami cunto ah waalsharaabi cabitaan ah waaddawaabi dawaab ah waalancaami nimcooley waاldahabi iyo wاlfidati wاlamticati wاlamwaali maal mataac fido dahab xoolo dawaab sharaab طacaam zarci wixii markaa la mid ah asnaamtaa la siin jiray waxaa meesha ay dhigeen ayaa la siin jiray habkii loo siin jirayna qur-aankaa tilmaamay waase noo sheegi doonaa fa ama alxarfu wazarcu wabillaahi towfiiq wallaahu